بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا qaala annaadimu raximah اllahu tacaala waduma cayna mucadahu wayanduru da kasrin kamaa laazimu da damini xtumila فذو التعاندي بكسر حبه وعدا وجهين هار وشد عله عللان وضبط قاطعا ونم وضممان مع اللزوم في مرور به وجل bismi illaahi raxmaan raxiim wadumma dammi cayna mucadaahu mudaacafka mucadaha ah caynkiisa dammi wayanduru naadir ayuu noqonayaa mudaacafkii daa kasrin kasro isagoo u saaxiiba kamaa laasimun kamaa nadara siduu u naadiroobay laasimun laasim siduu u naadiroobay daa damin damo isagoo u saaxiiba uxtumila labadaba waa la soo xambaaray oo waa la soo naqliyey haddaba culimo intaynaan mudaarican iyo cashirkan bilaabin cashirkeennii shalay facale ayuu ka hadlayey cashirkeennii shalay muxuu ka hadlayey baynu nidhi facale ayuu cashirkeennii shalay ka hadlayey facalada cashirkeennii shalay uu ka hadlayey waxaynu u qaybinay mudaariceega afar qaybood qayb waxaynu nidhi waa noocun yugsar mudaaric ahaan qaybtaasi siday ku imanaysay noocun yugsar wasankeega sheega yafcilu qaybna waxaynu nidhi waa noocun yudam noocun yudamna sidee ku imanayey yafculu qaybna waxaynu nidhi waa noocun yuftax noocun yuftax muxuu ku imanayey yafcalu qaybna waxaynu nidhi waa dulwajayn ama wejhu catala dulwajaynku laba weji waa waa wejkee iyo wejkee waa yafcilu iyo yafcalu maa tidhahdeen yafcilu iyo yafculu labadaa weji oo wada socda sida cakafo oo kale marna waa yackifu marna waa yackufu noocun yugsar shalay baynu dhiganay imisu ahaa noocun yugsar lixda qaybood ee noocun yugsar baltiriya eeg labada muctalulfa labada muctalulfa labada muctalulfa maxaan ujeedaa isagoo fada wow kaga buka iyo isagoo fada ya kaga buka laba tusaale bali kala siya waa wajabe iyo wajabe iyo yasare ayay kala yihiin wajaba waa muctalulfaai bilwaawi maxaan ku keenaa mudaariceega markaa eeg yawjibu waa asalkii siday carabi ugu dhawaaqdaan rabaa yejibu yejibu markaan idhaha fadii baa maqan oo asalku muxuu ahaa fada marka la soo celiyo yawjibu buu ahaayo fada un baa la wasala maxaan idhaha wasala wuu gaadhay yasilu yasilu yafcilu markaan ka dhigayo fada soo celinaya waa maxay asalkii yawsilu wasaba maxaan idhaha wuu booday wasaba wuu booday yahibu asalka maxaan ka dhigaa yawhibu wakala wuu wakaashay maxaan idhaha wakala wuu wakaashay maxaan wakala ka dhigaa yakilu baan odhanayaa yakilu yakilu maxaan asalkiisii ka dhigayaa isna yawkilu wakafa maxaan idhaha wuu darroorimeeyey wakafa maxaa dhaa wakafa wuu daay ama u daroorimeeyey yakifu yakifu asalkeega maxaan idhaahdaa yowkifu wasame wuu calaamadiyey maxaan idhaahdaa yasimu bal nuunku mudaaricee nasimu bal xagga dambe ha kaga dar damiira nasimuhu bal xagga hore siinkii istiqbaalka ku dar sanasimuhu calى اkhurduum shanka dushiisaan ka calaamadinaynaa weeyi wa wasame mudaariceegii oo yasimu nasimu lagu keenayo weeyi waxaan u malaynayaa culima inuu warkaasi iska fudud yahay ama uu inoo muuqdo si sahlan uu inoogu muuqdo haddaba waa qaybtii kooba waa laba qaybood halkaasi kii wowga ku bukay iyo kii yada ku bukay ka yada ku bukay iyo tusaaleeya yasara maxaan ku keenayaa mudaaric ahaan yaysiru baan ku keenayaa haye ka saddexaad muxuu ahaa ka saddexaad ii sheega waa muctalulcayni bilya mid caynka ka buka oo maxay ku buka ya waa muctalulcayni bilyaai wey mid caynka ka buka oo ya ku buka muctalulcayni bilyaai tusaalihiisuna muxuu ahaa muctalulcayni bilyaai waa baaca baaca facaala markaad ka dhigayso asalkii bal hadee u celi baacadan maadigaa asalkeegii bayaca iclaalka ku dhacayna waa qalbi baaca mudaaricee oo yafcilu ku keen yabiicu yabiicu ma arkaysaa yafcilu bal ku sarjar oo asalkii sheeg yabyicu caynka xarakadiisii yad ahayd unbaa bada oo fa lageeyo yabiicu baaca yabiicu ka afraadna waa maxay muctalulaami bilyaa tusaalihiisuna waa ataa maxaan ku mudaariceeyaa yatii asalka maxaan idhaha yatii asalkeega yatii maxaan asalkeega idhaa yatiyu baan odhanayaa yatiyu iclaalka dhacayna waa maxay laamka oo ya u dambaysa unbaa damadii laga xadfay qaacidadii idaa tadarafa xarfu اlcila falaa yaqbalu اxarakata ila اfatxa qaacidadii unbaa ku dhacday qodobka afraad kaas ayuu noqday qodobka shanaadna waa maxay waa mudaacaf laazima tusaalihiisuna waa xanna xanna macnaheegu waa maxay xanna wuu ololay haye ama wuu taahay maxaynu ku keennaa xannadaa yaxinu baynu ku keeni xanna yaxinu yaxinu baynu ku keeni haddaba markaynu yaxinu nidhaa yaxinnu markaynu nuunkaa aynu shadno yaxinu nuunku shadan yahay markaynu keeno asalkii bal ku dhawaaqa maxaan yaxinu idhaahdaa yaxninu baan odhanayaa yaxninu baynu odhanaynaa laba iclaalood baa dhacay naqlu xarakati alcayni ila alfaa iclaal loo yaqaan iyo idqaamu alcayni fi laam iclaal kaloo la yidhaa yaxinu bay noqotay markaa xabadii u dambeysey maxay ahayd waa tii lixaad shuhratulkasra miyaynu iyada tusaale ka bixinay ha waan ka bixinay maxaynu tusaalaha daraba maxaan ku keenaa daraba yadribu rajaca maxaan ku keenaa rajaca yarjicu jalasa maxaynu ku keenaa jalasa yajlisu waa shuhratulkasro iyadu tiray leedahay baynu nii tiro go-an ayay leedahay baynu nihi lixdaa qodob baa noocun yugsar laysku yidhahayo cashirkeennii shalay ahaa muctalulfaai bilwaawi shardi iyo shaad ma laha ardayay muctalulfaai bilwaawi shardi iyo shaad ma leeyahay shardigiisu waa maxay alaa yakuuna xalqiya laam sida maxay oo kale wadaca ama waqaca oo kale waqaca hadda yaqicu noqon mayso yaqacu bay noqon noocu yuftax bay ku biiri shaadkiisu waa imise kelmadood laba kelmadood labadaasi waa maxay wahabe iyo wadara maxaa lagu keeni wahabe iyo wadara yahabu iyo yadaruyo noocu yuftax bay iyaguna ku shaadoobeen muctalulfaai bilyaai shardi maleeyo shardi ma jira muctalulfaai bilyaai ah ma jiro shardi hadaa shaad ma leeyahay muctalulfaabilyahay shaadna male shardina male shaadna male waxbaba male muctalulfaabilyahay shardina male shaadna male mayla fahamteen halkaa muctalulcayni bilyaai ka warrama muctalulcayni bilyaai shaad ayuu leeyahay hal halka shaadkiina waa maxay shaaa wuu doonay maxaynu ku mudaaricaynaa yashaau yashiiu odhan mayno waa yashaa xabaddaa shaadka abuu ah leeyahy shardi ma jiraa shardi ma jiro muctalulaami bilyaai ka warrama shardi iyo shaad maxaa jira labaduba way jiraan shardigu waa maxay maxaa la shardiyaa muctalulaami bilyaa'iga haddaa oo kale allaa yakuuna xalqiya alcayn hadduu xalqiyulcayn noqdana yafcalu buu ku iman tusaalihiisu waa maxay xalqiyulcayn markuu yahay waa sacaa yascaa ama nahaa yanhaa ama ra'aa yaraa yaraa ra'aa yaraa haakadaa baynu ku keenaynaa maxaa ka shaadoobay laba ficil labada ficil maxay kale yihiin labada ficil maxay kale yihiin waa maxaynu nidhi abaa iyo iyo qalaa labadaa ficil maxay ku shaadoobeen yafcalu bay ku shaadoobeen kulu ummati yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa qiila waman yabaa waman yabii bay ahayd in la yidhaha ma ogtahay waman yabaa ya rasuula allah sala allahu alayhi wasalam waxaynu culimahaynaa kaana waynu ka baxnay mudaacafka laazimka ah shardi ma leeyahay mudaacafkaasi nacam waa maxay shardigiisu waa laazim inuu yahay shad ma leeyahay ha wuu leeyahay shad waa imise kelmadood labiyo toddobaatan kelmadood waynoo iman doonaan cashirkeenna soo socda insha allah mudaacafka laazimka ah shuhratulkasra iyadu shaad iyo shardi bay leedahay odhan mayno iyada lafteedayba ragga qaarkood shaad inay tahay ka aaminsan yihiin waa kelmado carabta ka soo arooray iyagoo yafcilu ku imanaya boqol kelmadood bay ka badan yihiin laakiin boqol erey way ka badan yihin agga dambe inoogu imanaysaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay cashirkeennii shalay toole oo khulaaso yaroo fudud aad soo dul marteen ama aynu wax iska soo weydiinay bal hadda keenan maanta aan isla eegno kiyo keenii shalay uu ka hadhsan yahay mudaacafka laazimkiihi mudaacafka laazimkaa ah weli maynaan dhigan oo labiyo toddobaatan kelmadooda kiyo mudaacafkii laazimka ahaa inoo hadhsan oo inoo dhiman mudaacafkii laazimka ahaabaa inoo dhiman oo weli hadhsan kii oo mudaacafka uu hadhsan yahay oo weli uu inoo dhiman yahay almudaacaf allaazim kii oo inoo hadhsan ayaa sidaynu ognahay ama aan arkayno uu noocun yudam sheekhu soo dhexgeliyey noocun yudam buu horta soo dhexgeliyey haddaba noocun yudam waa facalada nooca yafculu ku yimaad yafculu waa shan qaybood shan qaybood oo facalo ah ayaa shanta qayboodba yafcuulu ku imanaya shanta qaybood igala soco ila eeg kow waa mudaacaf mucadda'a kow waa mudaacaf mucadda'a maxaynu nidhi qodobka koobaade yafcuulu ku imanaya waa mudaacaf mucadda'a sida damma oo kale damma mudaacaf waynu garanay oo waa caynki iyo laamku markay isku xaraf yihiin mucadda waa maxay mucadde mafcuulun bihi buu qaataa weeyaan laazimkiibuu ka soo horjeedaayo laazimku mafcuulu bihi ma qaadanaynin laazimku mudaacafka laazimkiihi mafcuulu bihi ma qaato mudaacafka mucadihi ihina mafcuulu bihi buu qaataa intaa un ku kala duwan yihiin mudaacafka haddaba mucadaha ah waa damma damamabuu asalku ahaa yadumu yadmumu buu asalku ahaa yadmumu ayuu asalku ahaa dama yadumu inaad ila socotiin ayaanu malaynayaa dama yadumu markaynu leenahay dama yadumu markaynu leenahay hada huwa mudaacaf almucada waa mudaacafkii mucadaha ahaa waxaa culima laynaga rabaa qodobka labaad ee yafculu ku imanaya waa facalo oo muctalulcayni bilwaawiya hadday facaladu muctalulcayni bilwaawi noqoto muctalulcayni bilwaawi waa qodobkeenna labaad oo yafculu bay ku iman tusaaluhuna waa maxay kaana yakunu baad odhan yakunu yakunuda asalkeegii de waa inaad yafculu ka dhigto yakunu asalkeega maxaan idhaahdaa yakwunu baan odhan yakwunu yakwunu kaana yakunu waa yakwunu yakwunu ayuu asalku ahaa caynka xarakadiisii unbaa fada la keenay yakunu qaala yaquulu qaama yaquumu saala saama yasuumu baala yabuulu waay la socotaa laaba yaluubu naaba yanuubu faaha yafuuhu jaala yajuulu waxaan u malaynaya waa waadix muctalulcayni bilwaawina yafculu buu ku iman sida kaana yakuunu qodobka saddexaad waa muctalulaami bilwaawi sida dacaa yadcuu bay ku iman yadcii odhan maysid yadcaana odhan maysid yadcuu yadcuwu buu asalku ahaa yadcuwu waa muctalulaami bilwaawi facaala markay noqoto waa ka saddexaad ka afraad khalabat lmufaakir baa la oo labada tartama ka tartanka badiya ayaa yafculu lagu keena laba shay markay tartamaan ka tartan ahaan u badiya ayaa yafculu lagu keeni tartan ahaanka u badiya ayaa yafculu lagu keeni yafculu tartan ahaanka u badiya yafculu ha laga dhiga lo odhanaya tartanka ka ku badiya haddaba waxaa laynaga rabaa halkaa inagoo culima ka duulayna waa saabaqanii fasabaqtuhu fa ana asbuquhu asbiqu bay ahaan jirtay awal hore asbiqu iyo yasbiqu bay ahaan jirtay yasbiqu oo shuhratulkasriay ahaan jirtay laakiin tartan markuu galo ka tartanka ku badiyo yafculu baa lagu keeni yasbuqu baad odhan asbuqu baad odhan nasbuqu baad tasbuqu baad odhan asbuqu waan ka bediyey wey oradkii nasbiqu nasbiqu markay tahay nasbiqu waan bediyey un wey waan bediyey kolkaa ciddaad ka badisay ma ciidan kula tartamaynba mooye laakiin haddaad asbuqu tidhaahdo kii ila tartamayey baan ka bediyey wey eeg waxaad oaanaysaa adribu yadribu somaad arki ji yadribu yadribu waan waan garaacay un wey haddaad laakin yadrubu tidhaa yadrubu waxa wey waa marka tartan jiro oo waan ka bediyey garaacii wey ajlisu se uma tidhahd ama yejlisu yejlisu waa maxay macnaheegu yejlisu wuu fadhiisanayaa sow maaha yejlusu haddaad tidhaa ka waran yejlusu waaa lagu bed waxaa lagu tartamay fadhiga oo anaa ka fadhi bediyey beri baa hurdada tartan lagu galayo ninan garanayo ayaa yidhi markii aan markaan suxuurtay markaan seexdaa aftirkii lai toosiyey markaasaan idhi buu yidhi ma xoolihii ayaan ka lisaa barqaan moodayaa buu yidhi markaa inuu waagu baryo sii seexanayo ma xoolihii baan ka lisaayo xoolihii baan la soo celiyey wuxuu moodayaa toddobadii subaxnimo hadda waa suxuurtiibuu seexday ma toddobadii subaxnimuu moodayaa salaad ma garan oo ma tukanin wax kale ma qabanin toddobadii subaxnimo inay tahay buu u fahmay xilligan uu joogaa waxaa jira haddaba sidaynu ognahay tartanka waa lagu galaa iminka khuurada beri dhawey tartan baa lagu galoo gabadh ba adduunka ugu badisay gabadh bay noqotay qofkii ugu khuurada badnaa adduunka waynu ogno wax kasta hadda iminka foolxumada waxaa laga yaabaa inay tartan ku galaan way dhici kartaa sow kuma gelin <laughs> foolxumadana kolka haddaba tartan haddaad aragto wax tartan lagu galay ka ku badiya shuruuday ayuu aynu u samayn doonaaye khalabatulmufaakhir baa la yidhahyo baa lagu keenaya isagoo facala ah waa ka misaad waa ka afraad ka shanaadee noocun yuda bihi waa shuhratu damo shuhratu damadu waa sida shuhratulkasraha oo kale waa ereyo carabta ka shuhroobay oo laga soo wariyey iyagoo godaya waa dakalo oo kale dakala yadkhulu noocun yudam imisaynu culima ka dhignay noocun yudam shan bal shantaa ii tiriya shanta noocun yudam bal hadda tiriya kow mudaacaf mucadaa laba muctalulcayni bilwaawi saddex muctalulaami bilwaawi afar khalabat lmufaakhir shan shuhratu damor shantaasaa noocun yudamaa noocun yugsarna sow lix maahayn shantaa maanta mudaacafka mucadaho qura ayaan dhiganaynaa mudaacafka mucadaha ah oo qura intaa hore hordhac bay ahaydee haddaba kitaabkeenna hadda aan eegno almudaacaf almucada baan dhiganaynaa waduma dami cayna mucadaahu mudaacafka mucadaha ah caynkiisa dami marka mudaarica oo yafculu ku keen waduma dami cayna mucadaahu mudaacafka mucadaha ah caynkiisa dami wayanduru naadir buu noqonayaa mudaacafka mucadihii ihi daa kasrin kasro isagoo u saaxiiba kamaa laasimun kamaa nadara siduu naadir u noqday laazimun mudaacafka laasimkiihi siduu naadir u noqday daa damin isagoo damo u saaxiiba uxtumila waa la soo naqliyey labadaba oo carab baa laga soo naqliyey alifkaasina waa litaniya carab baa laga soo qaaday sheekhu wuxuu inoo sheegay mudaacaf mucadaah in yafculu lagu keenayo ardaygu wuxuu isweydiinayaa mudaacaf maxaa la yidhaah mudaacafow maxaa tahay mudaacafka waxaa loo yaqaanaa maa kaanat caynuhu wa laamuhu min jinsin waaxidin marka caynka iyo laamku isku jinsi yihiin iminka eeg facala dee waa saddex xaraf labada xaraf ee dambe xaraf kura un ka dhigo bal iminka waxaad ku dhawaaqdaa daad iyo laba miim facala ugu dhawaaq daad iyo laba miim sow damama in la ma ahayn damama maxay in bay ahayd damama labada miim ee dambu maa laysku shidaya maxaa la odhanaya markaa dama bal waxaad eegtaa ra iyo laba daal hadda facalo ka samee ra iyo laba daal radu waa fadi labada daal daalka hore cayn daalka dambana laam ra iyo laba daal seen ugu dhawaaqayaa sow radada ma ahayn isku shade mudaacafka waa la isku shadaayey radada markuu noqdo maxaan idhaahdaa radda ayaan odhanaya radda bal waxaad samaysaa saad iyo laba daal haddana saad iyo laba daal bal facalo ka samee maxau noqonayaa sodada sow maaha sodadaa labada daale dambe isku shid maxaynu samaynaa soda baynu odhanaynaa soda ayaynu ugu dhawaaqaynaa mudaacafku waa caynka iyo laamku markay isku xaraf ka samaysan yihiin mudaacafku waa maxay baynu nidhi waa mudaacafu hulaaiga hadda caynka iyo laamku markay isku xaraf yihiin baa mudaacaf la yidhaahdaa mudaacafu hulaahi mucaddaynu nidhi mudaacaf mucaddaa mucadde maxaynu uga jeednaa almucadda maxaynu uga jeednaa mucaduhu waxa weeyi markuu ficilkani uu faacil intuu qaato faacilka gudbo ee mafcuulu haddana u gudbo waa ficil faacilna qaata mafcuulna qaata tusaaluhu waa maxay markaa waa ficilka damaa dama hadda maala dama horta mudaacaf way tahay oo maxaan ku gartay inay mudaacaf tahay dee caynkii iyo laamkiibaa miim ka wada samaysan mucaddena way tahay dama waa mucadde inay mucadde tahay culima maxaan ku gartay dama mucadanimada maxaan ku gartay mafcuul bay qaadanaysaa damamtu cayn almudaaric baad odhan damamtu cayn almudaaric damamtu cayn almudaaric ta'da godani waa faacil caynadaasina waa mafcuulkii waa mucadde haddaba mudaacafka mucadahaa ah, yafculu ku keen yafculu dama maxaan ku mudaariceeyaa mudaariceeya dama yadimu ma idha yadimu waa khalad yadamu ma idha yadamu waa khalad maxaan keenaa maxaan ku dhawaaqaa yadumu yadumu yadumu ardayda waxaa la isweydiinaya yafculu halka godani caynkuu ahaa halka godani waa halkee yafculu halka godani halkay ahayd faduna way reebnayd yadumu ka warrama hadda sidan marka lagu dhawaaqo fadaa godan caynkii godnaan lahaana uu reeban yahay yadum iyo mu yadum iyo maxaan ku ogaanay caynku waa ka reebanay inuu godnaayu yafculu ahaa asalka ayaa maxay ahaa yadmumu si kale haddaynu u dhigno fa'da xarakada ay heshaa waa caynka xarakadiisii mar kaste fa'da xarakadeeduna qiimee fa'da xarakadeedu waa xarakadii caynka uu lahaa yadumu fa'dii saw daadka aha fa'du waa halkee yadumu daadku xarakaduusi taa waa maxay waa damo damahani waa kii caynka oo lasoo naqliyey yadmumu buu ahaayo caynkii xarakadiisi unbaa fa'da la keenay low hadduu faciile ahaan lahaa faciile hadduu mudaacafku noqon lahaa ilan faciile mudaacaf way leedahaye mudaacafka facili fadu xarakad u qaadanaya ma sii garanaysiin mudaacafka facila fadu maxay qaadanaysaa marka la mudaaracaynayo war kasra ah facila maxay ku iman jirtay horta yafcal dee fadu maxay qaadan caynka xarakadiisuba fada la keenaya fadxay qaadan ma laguu daalay maxaynu ku soo marnay yaa ma markaad ma'daasaa fadiye fadxiso ogow inuu yafcalu ka yimid oo caynka xarakadiisii fada la keenay ya malu yadu marka la yidhahdo fada la godo ogow inuu godaalkii caynka yahay mudaacafkii laazimkaayo shalay aan soo dhiganay sow yafcilu ma ahayn maxaynu fadiisa ugu dhawaaqayna xano oo kale y kasrahan xadu xadani sow fadii maaha kasrahan saarani caynkuu ka yimid oo kolka hadduu yafcilu yahayna caynka kasrihiisa fadaa la keenaa hadduu yafculu yahayna damaha caynka fadaa la keenaa hadduu yafcalu yahayna fadxaha caynka fadaa la keenaa mudaacafka fadun xarakadiisa eeg kolba xarakada ay fadu haysato ayaa sheegaya caynku xarakadiisu waxay ahayd yafculu dama yadumu yadumu yadumu bal hadda taa ku mudaarice yadumudaa maxaynu idhaha ta bal hadda hamse ku mudaaricee bal hadda nuun ku mudaaricee nadumu yadumu asalkeega sheeg haddaba yadumu asalkeegii sheeg yadmumu mar waxaa la doonay yadmumu isagoo ah in labada miim laysku idqaamo ayaa la doonay labada miim he in laysku idqaamo ayaa la doonay waa labadii miim baa laysku idqaamaya halkii labada miim layskaga idqaami lahaa la yidhi laba xaraf oo xarakaysan layskuma idqaamo dee af carabiga laba xaraf oo xarakaysan layskuma idqaamo maxaa la sameeyaa ka horaa la reeba hadaba si uu ka hor inoogu reebmo yadmumu miimka hore ee caynka xisaaban godaalkiisa fa'daha la geeyo kol haddii godaalkaa tada la geeyo isaga sukuun baa usoo hadhi oo sukuunkuba waa meel maran de waa eberbede sukuunku sidiisaba yadum buu noqonaya yadum iyo mu isku idqaamuun yadumu caynka xarakadiisiibaa fada la geeyey kadibna caynkiibaa laamka lagu idqaamay labadaa iclaal baa ku jira wadumani yahow dami cayna mucadaahu mudaacafka mucadaha ah caynkiisa dami oo yafculu ku keen intaasuu kaga baxayba mudaacafkii yafculu ku keen buu ina yidhi waduma cayna mucadaahu duma amar aacilkuna waa anta qarsoon caynaduna waa mafcuul bihi cayna waa mudaaf mucadaa oo alifka ku jooga waa mudaafu ilayhi mucadaa waa mudaaf haduna waa mudaafu ilayhi wahaakada waduma dami cayna muadaahu mudaacafka mucadaha ah caynkiisa dami mudaacafka mucadaha caynkiisii baa la daminaya almudaacaf almucada caynkiisaa la damin haddaba talow shardi ma leeyahay shaadse ma leeyahay mudaacafka mucaduhu markuu mudaacaf mucadihii yafculu ku imanayo shardi ma jiraa shaadse ma jiraa labaduba way jiraan shardigu waa an yakuuna muaddan weeyi inuu mucaddo yahay baa la shardiyaa shardigu waa maxay baynu nidhi waa inuu maxay yahay an yakuuna mucaddan waa inuu mucaddo yahay kaasaa shardinimadu waa mucaddanimada shaadkiisuna waa toban kelmadood toban kelmadood baa ka shaadoobay sagaalna waa dulwajhayn xabadina waa shaad maxdiya tobankaa kelmadoodna shaad weeyi oo shaad ahaan bay noqonayaan wadumo dami cayna mucadaahu hadaasi mudaacafkii hore ay u noqonaysaa wadumo dami cayna mucadaahu mudaacafka mucadihiisa dami caynkiisa wadumo dami cayna mucadaahu mudaacafka mucadaha caynkiisa dami wayanduru wuu shaadoobayaa yanduru waa naadir o waa shaadnimo wayanduru wuu shaadoobayaa mudaacafkan mucadaha ihi talow haddaba mudaacafka mucaduhu ma yafcalu buu ku shaadoobaa mise yafcilu muxuu ku iman shaadnimadiisu shaadku waa in dama hanuun la khilaafo shaadku waa in maxay la khilaafo yafculunimada in la khilaafo caynkii godnaa in la khilaafo haddaba waxa suurtagala shaadku inuu yafcalu noqdo ama inuu yafcilu noqdo saw saa ma aha sheekhu uu caddeeyey o waa yafcilu wuxuu ku shaadoobay waa yafcilu wuxuu ihi wayanduru naadir buu noqon mudaacafka mucaduhu daa kasrin kasre isagoo usaaxiiba daa kasrin macnaheegu waa maxay ereyga daa kasrin macnaheegu waa maxay daa kasrin waxa wey waa yafcilu caynkaa la kasrinayaa daa kasrin waa caynka hala kasriyo oo yafcilu ha lagu keeno mudaacafka mucaddihi ihi yafcilu buu ku shaadoobay waa imise kelmadihiisu kelmadaha uu sitaa waa imise culimo waa toban kelmadood ayaa shaadoobay oo sidaa ku shaadoobay kamaa laazimun kamaa nadara siduu u laazimun laazimkii siduu u naadiroobay laazimun taa waana la godaa waana la kasriyaa haddaba haddaan kasrin oon kamaa laazimin idhaa kamaa laazimin haddaan idhaa maadana tii kaafada la odhan jiray ah waxay noqonaysaa ka laazimin laazimkii kaleba weey kaafku waa xaraf jaar laaziminna waa ismi majruur ah maadana waa lagu soo dhex daray ka laazimin oo kale wey ka laazimin ka nuduuri laazimin laazimkuba siduu u naadiroobay daa damin isagoo dama u saaxiiba hadaan laazimka godo oon kamaa laazimun idhaahdana laazimku waa faacil oo nadere ayaa meesha ka maqan kamaa nadara siduu u naadiroobay laazimun mudaacafkii laazimka ahaa mudaacafka laazimkiina u shaadoobay buu ku yidhi haddaba talow mudaacafka laazimkiihi ma yafcalu buu ku shaadoobay mise yafculu ile waa kasrihi caynka inuu isna garab mare yafcilu buu qiyaaskiisu ahaa inuu qiyaaskaa un garab maraa shaada waa daa damin buu ina shaadkiisu waa damo yafculu buu ku shaadoobay waxaa la yidhaha labada mudaacaf way isku shaadoobaan ba la yidhahdaa mid kaste ka kale sida qiyaaska u bushaadkiisu ku imanaya laazimka maxaa qiyaas u ahaa mudaacafka laazimka ah yafcilu mucadaha haddaba kiisa shaadoobay muxuu ku iman yafciludii laazimka qiyaaska u ahayd laazimkana shaadkiisu muxuu ku iman mucadaha sida qiyaaska u ah maxaa qiyaas u ahaa yafculu yafculu buu ku imanaya wayanduru wuu naadiroobayaa mudaacafkii mucadaha ahaa daa kasrin kasro isagoo usaaxiiba kamaa nadara siduu u naadiroobay laazimun laasimkii siduu u naadiroobay daa damin damo isagoo usaaxiiba uxtumila waa la soo naqliyey labadaba labadaba carab baa laga soo qaaday oo labadaba carabbaa ayaa laga helay war warkan laguu sheegayaa waa war carab laga soo guuriyey buu ku yidhi hamoodin inaan carab meelaan ahayn laga keenay beydkaa icraabkiisu duma waa ficlu faacilku waa anta cayna waa mafcuul bihi waana mudaaf mucadaa waa mudaafun ilayhi mucadaadu waa mudaaf hada yaray ku jirtaa waa mudaafun ilayhi yanduru waa ficil mudaaric faacilku waa huwa mustatira daadu waa xaalo asmaa khamse xaala ah wey mansuub alifkaa lagu nasbiyey daadu waana mudaaf kasrina waa mudaafun ilayhi kamaa kaafku waa xaraf jaar maadanina waa masderiyo nadero ficilaa meesha ka xadfan laazimuna waa faacilka daadu waa xaalo waana mudaaf damina waa mudaafun ilayhi uxtumila waa ficil maadi uxtumila oo laamka ku jooga ficil maadi oo majhuuleah alifka uxtumilaa ku jiraana waa alifu taniya oo wuxuu u noqonayaa ama uu ku dhacayaa alifkaasi oo labadii mudaacaf ayuu ku dhacayaa culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen alifka aynu ka dhigno xarfuliطlaaq oo uxtumila waa la soo naqliyey un ha la yidhahda madkuurkan kolka naaibu faacilkuna waa damiir mustatira oo huwa ah aynu nidhaahno huwa uxtumila huwa ama uxtumilaa labadan mudaacafba waa la soo naqliyey bal haddaba halkan waxaad ila eegtiin mudaacafka mucadaha a kelmadaha ka shaadoobay mudaacafka mucadaha a kelmadaha ka shaadoobay baan doonaynaa inaynu ogaano ficilka xaba wuu jeclaaday waa shaad xaba wuu jeclaaday xaba qiyaasku wuxuu ahaa in lagu keeno yaxubu oo yafculu lagu keeno yaxubu markii af carabiga la raacay waxaa la arkay yaxibu iyadoo ku imanaysa yaxibu waa shaad qura xabadaasaa shaad keliya ah yaxibu xaba yaxibu waa shaad faqad ah xaba wuu jeclaaday yaxibu wuu jeclaanaya cudaarid wuxuu akriyey aayadda qur'aanka ah qul in kuntum tuxibuuna allaha fatabicuunii yaxibakum اllah buu akriyaya yaxibakum اllah yuxbibkum ullahdii buu yaxiba akriyaya kolkaa yaxibudanin weeyaan oo la jazmiyey qolada horena yuxbib marka la yidhaha axaba maziida weeyaan xaba wuu jeclaaday maxuu qiyaasku ahaa xaba in maxay lagu keeno sidii dama yadumu aynu ugu keenayni ama radda iyo ruddu xabana in maxay lagu keenay ahayd xaba yaxubu in lagu keenay xaba yaxubu fadu tacadii tacadiga ka u bikasrin kasro isagoo ku maran xabahu wuu jeclaaday weeyi xaba wuu jeclaaday maxaynu ku keennaa xaba xaba maxaynu ku keennaa yaxibu lagu keeni maayo yaxubu baa lagu keeni yaxubu ee qiyaaska hadda qiyaaskan doonayaa qiyaasku waa yaxubu in lagu keeno qiyaaskii haddaba yaxubu in lagu keeno ay ahayd way garab martay gebi ahaanba shaad bay noqotay shaadkiina waa maxay bes yaxibu carabta yaxibu mooyaane wax kale lama isticmaalin laakiin ogow qiyaasku inuu yaxubu ahaa yaxubu lama arag yaxubu dulwajayn maaha waa shaad maxdiya dulwajayinku waa sagaalka soo hadhay bal hada aynu tirino sagaalka soo hadhay sheekhu wuxuu inoo sheegay shan kamida unbuu sheegay afarna wuu ka tegey shanta uu sheegay waa har har wuu gulguulay baa la yidhaahdaa har wuu gulguulay ama aygiibuu uhanjabay har waa ayga laftiisu markuu ciyayo ama qofka uu ku ciyayo somaydaan arag uu reemayo ayaa la yidhahdaa har wuu gulguulay ama wuu uhanjabay har laba weji baa ku banaan midi waa yafculu midina waa yafcilu maxaynu odhan har haddaba mudaariceega mar yahuru marna yahiru waa mudaacaf mucad ah hadda laazim ma ah waa mucade hara yahuru iyo yahiru shada wuu adkeeyey shada wuu adkeeyey oo wuu laba mudaarac laba mudaaric bay leedahay qiyaasku muxuu ahaa shada yashudu qiyaaskii waa la arkay shaadkuna muxuu ahaa shada yashidu labadiiba waa waa la wariyey yashudu iyo yashidu labadaba waa la arkay yashudu iyo yashidu shada wuu adkeeyey yshud wuu adkaynaya ama yshid wuu adkaynaya allahu wuu durduuriyey callahu wuu durduuriyey maxaynu nidhaahnaa calla yacullu wuu durduurinayaa ama yacilu wuu durduurinayaa callahu waa yacullu ama yacilu waxa weeye warowga koobaad nahalabaa af carabiga la yidhaah warowga labaadna call ayaa af carabiga la yidhaha calla waa durduurinta markaa xooluhu markay mar biyaha ka dhergaan ee meelahaa lagu yarhayo ee mar labaad lagu soo celiyo baa la yidhaha calla durduurin yacullu iyo yacilu labadaba waa way ku imani waa saddex ka afraad waa na bata wuu kala gooyey bata wuu kala gooyey maxaynu odhan ama wuu gooyey yabutu ama yabitu yabutuna waynu ku keeni yabituna waynu ku keeni kaa doonto ama yabutu ku keen ama yabitu ku keen namma wuu isku diray ama warkiibuu faafiyey namma namiin buu noqday weeyi maxaynu ku keenaa namadaana nama alxadiia warkii wuu faafiyey yanumu wuu faafinayaa ama yanimu wuu faafinayaa shantaasuu sheekeenu sheegay afarta uu ka aamusay waa naa alkhabara warkiibuu firdhiyey naa alkhabara warkii wuu firdhiyey naa alkhabar maxaynu ku keeni nasadaa yanusu waynu ku keeni wuu firdhinayaa yanisuna waynu ku keeni ama yanusu dhe ama yanisu dheh ka alla kaa doonto yanusu yanisu kaa doontaad ku keeni waa kii lixaad ayuu noqonayaa naa yanusu ka toddobaad waa shaja madaxuu ka bashaaqay shaja ra'sahu madaxiisuu bashaaqay laba weji baynu ku keeni oo maxaynu nidhaahnaa yeshuju wuu bashaaqayaa ama yeshiju yeshuju iyo yeshiju baynu ku keeni yeshuju iyo yeshiju waa kii toddobaad ka sideedaad waa adda wuu magangeliyey ama wuu u baahiyey adda arinka wuu u baahiyey maxaynu adda odhanaynaa hadaba yauduhu wuu u baahinayaa ama yaiduhu wuu u baahinaya ka sagaalaad maxaynu nidhaahnaa wa rama albinaa dhiskiibuu dib uhabayn ku sameeyey uu ribeergareeyey rama albinaa dhiskii dib uhabayn buu ku sameeyey yarumu waynu ku keeni yarimuna waynu ku keeni yarumu iyo yarimu afartaasuu ka aamusay sagaalkaasi waa dulwajayn shan kitaabkeennaa qoray afarna wuu ka aamusay manaahilkeennuna in kaluu kusoo darayaaba waxoogaa buu kusoo darayaaba manaahilku waxoogaa kale ayuu kusoo darayaaba waad aragtaa wuxuu kusoo darayo bal haddaba aan eegno fadu tacadii tacadiga ka u saaxiibkiihi fadu tacadii tacadiga ka u saaxiibkii waa gudubka waa mafcuulka ka qaadanaya waa mutacadika mafcuulka qaadanaya fadu tacadii tacadiga iyo gudubka ka u bikasrin kasro uun markuu ku maran yahay xabahu way wuu jeclaaday xabahudaasaa laba wejile waci weelee daa wajhayni laba weji midu saaxiiba weelee harra wuu u hanjabay weelee washadda wuu adkeeyey weelee callahu wuu durduuriyey weelee calalan durduurin ereygaa calalan waa shaad masder ahaan waxaa loo baahnaa mucaduu facli buu ku yimaadaa calli inuu ku yimaad baa ahayd qiyaaska haddaba waynu aragnaa bal beydkaa macnihiisa eeg fadu tacadii taadiga iyo tallowga ka u saaxiibkiihi bikasrin kasro uun marka uu ku maran yahay xabahu wuu jeclaaday weeyi waci weelee daa wajhayni laba weji midu saaxiiba weele harra wuu hanjabay ama wuu gulguulay weelee washadda wuu adkeeyey weelee callahu wuu durduuriyey weelee calalan durduurin icraab labaad baa jirta hadda marka aan ficlu amar ka dhigo faacilkana anta aan ka dhigo daada mafcuul baan ka dhigay haradana waan ka bedeley hara waan ka bedeley daawajaynkii baan ka bedeley waxaan samayn karaa inaan daawajaynida xaalo ka dhigo haradana aan mafcuul ka dhigo fadu tacadii tacadiga iyo tallowga ka u saaxiibkiihi bikasrin kasro markuu ku maran yahay xabahu wuu jeclaaday weeyi waciweele daa wajayni isagoo laba weji u saaxiiba harre wuu hanjabay waalaa washado wuu adkeeyey waalaa callahu wuu durduuriyey waalaa calalan durduurin callahudaa wow baa ka maqan xarfulcadafkii gabayga dartii baa loo jaray wacalahu bay ahayd harra washadda wacalahu saas inuu yidhahdo wowgii gabayga dartiibuu uga tagay haddaba dud faduudu waa mubtade waana mudaaf waa asmaa'ulkhamso wowgaa lagu rafciyey waana mudaaf atacaddi waa mudaafun ilayhi bikasrin waa jaariya majruur xaala dhacay xabahuna waa khabar waana mahaduna mudaafun ilayhi bay u tahay hadda ficilnimaha moodin waa ficlu amar antana waa faacil daadu ama waa mafcuulu bihi ama waa xaalo waana mudaaf wajhayni waa mudaafun ilayhi waa muane mudaafun ilayhi oo majruuroo yadaa lagu jiray harna waa mafcuulu bihi ama waa bedel washadana way ku cadfan tahay calahuduna way ku cadfan tahay calalanna waa mafcuulmulaq ama iyadoo calahu calalan oo dhan ayaa maxkiyo macduuf maxkiya ilaa calalanta la socoto ayaa macduuf maxkiyaa wabata wuu gooyey weelee labadeeda weji wabata wuu gooyey weelee qacan goyin bata wuu gooyey qacan goyin mafcuululmulaqa ma garanaysiin kii macnawiga lo odhan jiray mafcuululmulaq macnawi horta naxwaha ma garanaysiin maxaa lo odhan jiray jelastu waa ficilki iyo mafcuulku inay kala duwanaadaan soo jelastu qucuudan bata qadcantan weeye bata qadcan bat waa isku macno una waa kala xuruf wabata wuu gooyey qadcan goyn buu gooyey batadaana laba weji baad haddaba ka weeleen yabutu iyo yabitu wanama wuu faafiyey labadeeda weji weele yanumu iyo yanimu yanumu iyo yanimu yanumu yanimu wadmu manada halkaa ku qoran waa labiyo toddobaatankii mudaacafka laazimka ahaa buu doonaya inuu inoo sheego wadmu manadaasay ka bilaabayaan labiyo toddobaatankii noocun yuda markuu mudaacafka oo qura inoo sharxay ayuu tobanka erey ee shaadka ah ee ka shaadoobay mucaddaha ayuu ku xijisiiyey noocun yudam afartii kale isagoon sharxin ayuu labiyo toddobaatankii mudaacafka laazimka halkaas oo dhex gelinaya in sha allahu tacaala cashirkeenu halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam